cisiiya sharaf ciheeda hooyaday timahadabidkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keenan isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudanes sida uu hore ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen barnaamijkan saaxiibayaal waxaa idinkugu soo gudbanaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn ee maalintaas warbaahinta caalamku ay hadal hayso qodobo dhowr ayaad maantana ku maqli doontaan haddii aaba eedma waxaa ka mid noqon doona dowladda kanada oo badda soo rogtay gobol uu dabka kacay xukuumadda talyaaniga waxay bixinaysaa lacag ay maqaayad ku taala dalka albaaniya kala dhuunteen dalxiisayaal dalkeeda u dhashay madaxweyne putin isagoo caraysan ayuu raacay tareen cusub oo la tijaabinayay iskuul imtixaankii uu ka qaaday ardaydii dhiganaysay oo dhan uu u diray fariin muujinaysa inay heer sare ay ku baaseen ama ay ku gudbeen mar dambeasaa la ogaaday qalad inuu dhacay waxaan sidoo kale dii nigeria waxa ay qabatay dameero dalkeeda si sharci darraa ah looga dhoofinayay iyo dad ku geeriyooday kadib markii uu la dumay ceel ay ku dul cayaarayeen iyagoo xaflad arooska qaybgalaya xubnihii joogtada inoo ahaa kaalinta suugaanta iyo warar gudaha ku saabsan ayaa sidoo kale barnaamijkeena qaybka ah ku soo dhawaada mar kale iyo kulanka keene lawaad maqasheen cantar baa lahayo cimrigii bajacayl caafimaad qaba cashaq ruuxu helaa kullay waa cadibma dunyaamoday hadduu caga ka xidhxidhe amrigii bajacay ilwucawaaqi jacayl wawaaqib xunyaay mrigiiba jacayl wawaaqib xunyaay الرنبة قدام باين روحي وعسكادي عالريقي بتشعل وعواقب حياي عمريقي بتشعل وعواقب حياي wajigii bajaacay u cawaaqibaya anrigii bajaacay waa cawaaqib xun yahay codka macaan fanaanka maxamed suleymaan tubac ilaahay u naxariistee heystiisan cimrigii bajaacayl waa cawaaqib xun yahay daafur bay tahay barnaamijkeena kulanka keenn maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye hada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa ku dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiiya shaaraf ciheeda hohoyaday waa xagaag waxaad dhegeysanaysaan saaxiib yael barnaamijka kulanka keenan qeybihiisa hore wuxuuna idinkaga imaanayaa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaad naga dhegeysanaysaan hirka f m eedeeaaanka megahitis baraha bulshada ee boggana radio kulmier ayaa sidoo kale nagala socotaan beledweyne waxaad naga dhegeysanaysaan radio wadanika ismaaciil xogmaal mareykankana kale f m nagala socotaan waxaan ku bilaabeynaa xalay ilaa isaaka magaalada muqdisho xaafado kamida ah. waxaa ka socday dagaal u dhexeeyay ciidamo ka tirsan kuwa xasilinta caasimada ah iyo sarkaal sheegow yiraahdo oo xaafada kaawgada ee degmada dharkaanley deganaa ciidamada ayaa xalay howlgal halkaasi ka sameeyey heesa kawramaad ayaana ilaa saakii halkaa ka socday khasaare kala duwan ayaa ka dhashay ciidamaduna markii dambe waxay sheegeen inay soo gabagabeeyeen howlgalkaasi iyagoo ku eedeynaya sargaalkaas oo jenaraal shego loo yaqaano inuusan darajada jenaraal bagaarin oo kabtan ahaa sidoo kale ciidamada uusan ka tirsanan hore looga ruqseeyey faldambiidyo badana uu ku kacay bala dhegeysana afeenka ciidanka booliska oo arintan ka hadlay shaksi magaciisa lagu sheegay sheegow oo ahaan jiray dhamme ama kabtan ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaalida laakiin hadda maanta aan ka tirsanayn ayay ciidankaasu gurigiisa joogeen markii ciidankii la soo qabtay oo la xidhay ayaa shakhsigii wuxuu soo abaabulay ciidan kaleeto si uu amnigii iyo xasiloonidii uu qalqal u geliyo uu u yidhaahdo ciidan shaqa iigu jiraa layga dhibaatiyey taasaa waxay sababtay in ay isku daya inay yidhahdaan ciidanka howlgalka ciiltire ayaanu la dagaalamaynaa eh, sidaas ayaa howlgalku ku bilowday sarraynta sharciga ahaa eh, maantana eh, falilaahi alxamdu waxaa gacanta lagu soo dhigay ekis dhamme sheegow axmed cali oo hore uga tirsanaan jiray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gacantaa lagu hayaa eedaysana sheegow iyo ilaa siddeed iyo toban ka mid ah eedaysanayaashii ama dhagarqabayaashii uu isticmaalayey si uu amniga ee eh, xasiloonida iyo caasimada u qalqalgeliyo isaga keliya maahana cid walba oo isku dayda inay amniga xasiloonida ummadda soomaaliyeed gaar ahaan magaalada caasimadda ay nawaaxigeeda qalqalgeliso ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidanka howlgalka ciiltire ee boliisiya militaro ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo ciidanka hayadda nabadsugyada iyo sirdoonku waxay gacantay ku soo dhigayaan waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh khasaaraha meesha ka dhacay waa laba qof oo laba eh, maleeshiyaadkii uu isticmaalayey ee eh, eedaysana sheegow oo laba dhimasho ah ee askari ciidanka howlgalka ku jira ka dhintay ee dhaawacyaduna sidaasoo kaleeto waa labo iyo labo ma jiraan wax khasaaraho dadka shacabka ah soo gaaray oo goobta ka kaag dhowaa howlgalkii xalay sagaalkii fiidnimo bilowday inuu saaka saddexdii subaxnimo soo sagaalkii subaxnimo soo gebagaboobo falilahi alxamdu waxay ku timaaday in la ilaaliyo khasaaraha oo dadka shacabka ah aysan meesha waxba ka soo gaarin sababtaas ayuu ilaa intaa u socday haddana eedaysanihii iyo dhagarqabayaashiisi kale gacanta lagu hayaa waxaa dhaawaca ilaa toddoba qof ayaa eedaysanaha dhaawac ka ah oo iyagana eedaysanayaal ah iyagana dee dembi bay galeene waxay mari doonaan cadaaladday mari doonaan laakiin waxay xaq u leeyihiin in la ilaaliyo xaquuqdooda islamarkaana ay helaan gargaar caafimaad helaan gargaar caafimaada loo fidiyey ciidamadana gacanta ku haya haddana waxaa lagu dabyabayaa goobaha caafimaadka waxaa kaleeto xusid mudan in eedaysana sheegow gurigiisu ahaa meel laga qalqalgeliyo amniga iyo xasiloonida caasimadda iyo degmooyinka ku hareeraysan degmadan dharkeenley sidaas oo dhaca moobeelada inta badan dadka dhaca moobeelada lagu soo qabtaa ay gurigiisa soo galaan oo ay yimaadaan oo ay ku gambadaan sidoo kaleeto markii gacanta lagu soo dhigay gurigiisa waxaa loogu tegay lacagta madow ee black maniga ah ee la dhaqo oo iyaduna lid ku ah qawaaniinta iyo shuruucda dalka u yaalla isagana waxay ka mid noqon doontaa iyadana waxay ka mid noqon doontaa waxyaabaha agabadka ah ama exibitka ah ee aan maxkamadda awoodda u leh ku horgeyn doono guud ahaan maxaabiista la hayaa waa shan iyo labaatan qof toddoba dhaawaca isagii eedaysana sheegow iyo iyo siddeed iyo toban toddobiyo toban kale guud ahaan waxay isku yihiin shan iyo labaatankaas qof oo maxaabiista oo gacanta lagu hayo waxaa xusid howlgalkii la dagaalanka ee burcadda hubaysan ayuu kanu qayb ka ahaa howlgalka ciiltiru qayb ka ahaa waxaana ahaa hirgelinta xasiloonida hirgelinta xeerka xakamaynta caasimadda hubka caasimadda cid kasta ee isku dayda inay hub la mamnuucay u isticmaasho caasimadda ama ku dhex isticmaasho ciidamadu waxay waajib cad u qabaan inay gacanta ku soo dhigaan in maxay ahayd ay maxkamadda awooddola ku simaan hadda eedaysanaha iyo eedaysanayaasha kaleeto ee gacanta lagu hayo sida ugu dhaqsiyaha badan ayay waxay wajihi doonaan maxkamadda awoodda u leh ee halkaas oo lagu cadaalad marin doono si ay dhaga ugu noqoto ee farriin ugu noqoto ciddii kale ee isku dayi lahayd ama ee ku tala joogtay in magaalada hub aan la ogolayn u isticmaasho ciddii isku daydana iyada ayaa cawaaqibka iyo dhibaatada halkaa ka dhacda qaadanaysa sheego waa nabad qabaa eh, waxay ahayd wixii laga maarmi waayo umbaad ciidanku amar u qabeen inay tallaabo ka qaadaan laakiin qofkii dee dhagarqabayaasha ka mid ah isdhiiba si nabadgelyaha oo aamina ayay ciidanku gacanta ugu dhigeen inta eh, kale maxaabiista inta dhaawaca maahane iyo inta dhimatay ninka dhintay moogiye labada dhimatay moogiye inta kaleeto waa nabad qaba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee jamhuuriyaddu waxay leeyihiin galfayl ama fashiikiloo bermarinta lagu xisaabiyo janaalitaaga qofka sarkaalka ah la geliyo marka galfaylkiisii iyo dhaatadiisii iyo xogtii ciidankii uu ka tirsanaa aanu ka helnay waxay ahayd inuu ahaa kabtan hore uga tirsanaan jiray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee sababaha rifoomka ama dowhabeynta ciidanka loo sameeyey ayaa ah in garaadaha la xirtay visibilityga ahayd aragtaan ay qofka garabkiisa saaran iyo garaadaha galka ugu jira lagula xisaabtamaya ay laba kala yihiin marka waxay ka mid tahay waxyaabaha eh, eh, amni darrada ah ama qalqalinta ah ama hogaansanaanta sharciga ah sheegoo hore u isticmaalay ka mid ahayd sheegoo waa dhamma ka tirsan sida galkiisa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ku yaallo haddana ma ahan xubin ciidanka ka tirsan ee horaa ciidanka loogana quseeyey waxaan idiin sheegay in sheegoo uu isticmaalayay maleeshiyaad wata darayska ciidanka cid kasta ee magaalada ama meelaha kala dembiye ka gasha ee ciidamada ama ka baxsata ama laga ruqseeyana sidaasoo kaleeto gurigiisa ay usoo hayaami jireen oo ahayd meel uu gabaad ku siiyo marka waxaa dhacday sheegow dalka wuu ka maqnaa markuu dib u laabtay dhacdadani waxay soo bilaabatay afariy tobankii bishii agoosto oo dad muwaadiniin soomaalida lagu dhacay dee marka qofka tilaabo laga qaadayana waa in marka hore warbixintiisa iyo xogtiisa lasoo helo sababta howlgalku u dheeraadana waa idiin sheegay iyadoo ah in khasaaraha ummadda soomaaliyeed ee eryadaska agdhow la ilaaliyo ama la yareeyo ayaa howlgalkaasi u daba dheeraaday haddana wax khasaara oo dadka shacabka ah ka soo gaaray meesha ma jiro haddii qofku muwaadinka ah ama eh, sharciga iyo nidaamka uu hoggaansami waayo dee waxa ciidanka loo sameeyeyba waa qofkii u hoggaansami waaya awood isbida in dee tallaabo sharciga laga qaado marka cid kasta oo isku dayda in eh, maxay ahayde tallaabo kasta lagu dayo xal ah ee lagu waayo waa lagu qasbanya in xood loo isticmaalo waa qowlaysato eh, waxaan horadii kugu sheegay dadka ciidamada laga ruqseeyo waxaa dhacday inay gurigii dadka hadda eedaysanayaasha aan gacanta ku hayno waxay isugu jiraan dad ciidanka laga ruqseeyey oo maxaabiista ah dad ciidanka laga ruqseeyey oo gurigiisa gabaad ahaan ugu joogay meeshana sideedaba warbixinada noocaasa tallaabo noocaasa deg deg laguma qaado marka intii muddo ah ayaanu ku raajoognay gurigaa waxaa ka socda ee lacagaha lagu dhaqaye madowga ah amni darrada sidaad waa waraysan kartaan dadka shacabka hadda ag degan waxaa intii dhawaala ah sheegoon ugu soo laabtay waxaa aad u badatay dhaca moobeelada oo ciidankaas guriga u jooga ah moobeelada soo dhacaa gurigii soo geli jireen marka sababta keentaba in laga howlgalo waxay ahayd dad shacab lagu dhibaateeyey oo ciidanka howlgalka ciiltiro shaqo ku jira ah ay soo raadraaceen halkaasay ka timid afariyo tobankii bishii agoosto ee la qabtay garsoorka la horgeeyey ee xabsiga dhexe jira isagoo ka dabaaqtamaya ciidankaas nimankaas burcadda ah ee la qabtay ayuu isku dayey inuu ciidanka yidhaahdo dad bay iga qabteen oo iga xireen sidaasna ayuu ciidanka shalay ku soo weeraray sidaas saxaabaddu ku bilaaban afeenka booliska ayuu codkaasi ahaa wuxuu ka hadlayay saad maqlaysaan dhacdadii xalay ilaa saaka magaalada muqdisho ka taagnayd barnaamijka kulanka kayna dhegeysanaysaan gobolada dhexe haddii aan egnana dowladda soomaaliya waxay sheegtay in howlgallo ay ka sameysay gobolada dhexe gaar ahaan galmudug deegaana ku yaala in lagu burburiyey laguna dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab sidaas waxaa warbaahinta u sheegay afheenka wasaaradda gaashaandhigga oo isna shir ku qabtay muqdisho ciidamada qalabka sida oo soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada difaaca shacabka waxay jiidaha jirjir xiiray ka saareen kayn udhaxaysa jirjir xiiray oo iyo kayn u dhaxaysa jirjir xiiray iyo cali helle waxay ka saareen ciidamada cadowga ah oo isku uruursanayay oo doonayay ciidanka xooggu ama ciidamada qalabka sida markay dhaafaan inay gadaal ka soo weeraraan sidoo kale isla maalintaas oo maalintai arbacada ahayd waxay ka saareen kaynta u dhaxaysa baraaka sheekh caamir iyo kalabayr ciidamadaas cadowgaa ah iyo ciidankeenna markay ciidanka arkaan ciidamada qalabka sida soomaaliya markay arkaan horey ka cararayeen maysa dagaalamaynin marka kayntaasna waa laga saaray isla maalintaas ciidamada qalabka sida waxay cadowga ka saareen kaynta u dhaxaysa xuseen cagey iyo gariley waxayna isla maalintaas ku dileen shan dhagarqabe deegaanka la yidhaahdo cali yabaal dhammaantoodna waxa weeyaan waa gobolka iishe galmudug wey ciidanka wax khasaaraha uma soo gaarin marka la dilaayo eh, shantaas dhagarqabe marka la dilayo ciidankana wax khasaaraha uma soo gaarin mideeda kale cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo ciidanka difaaca shacabka ayaa ka soo dhaqaaqay degmada guraceel oo u soo jihaystay jidaha difaaca ciidankaasoo qalab xoog badan wata tiro badanna leh waxayna soo gaareen tuulada la yidhaahda dhagaxweyn oo jaaga u jirta ama jaaw deegaanka la yihahda u jirta toddoba kilomitir taas oo deegaankaas oo toddobasiddeetan kilomitir jirta dhusumareeb waxayna qabsadeen jiiddii loo cayimay ee ay ka howlgeli lahaayeen marka dagaalku bilowmo afheenka wasaaradda gaashaandhigga ayuu codkaasi ahaa oo isna sharaxayay howlgalle ciidamadu ay ka sameeyeen galgaduud barnaamijka kulanka keena welila socotaan muqdisho ayaan dib ugu soo laabanaynaayay xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta fadhi ay ku lahaayeen magaalada muqdisho wuxuu u baaqday kooram la-aan xildhibaanada ayaa soo xaadiri waayay sidaa darteed gudoomiyaha waxa uu sheegay inay maanta ay fasaxayaan fadhiga maanta wuxuu sidoo kale digniin u dirayaa xildhibaanada jooga magaalada oo aan fasax ku maqnayn ama dalka ku maqanba ama dalka ka maqan oo aan fasax ku maqnayn oo uu leeyahay fariintan waa inay gaartaa si ay usoo xaadiraan fadhiyada golaha shacabka oo aan mar labaad mar saddexaad ku adkayn inay yimaadaan si waajibaadkeena dastuurigaan u gudno kaalfadhigii saddexaad waxyara ka harsan shuruuc muhiiman waynoo taallaa dastuurkeena waa bilaabanaya arrimihiisii xildhibahaanada ka maqan oo waqtigooda sabab laaanta ku maqan wakhtidhow waxaana samayn doonaa insha allaahu xildhibaan kasta intuu maqnaa oo qoraal ah ayaa la samayn doonaa insha allah xildhibaanada maqan maaragtay eh, laaanta ku maqan xildhibaan kasta magaciisi intuu maqnaa baa loo qorin doonaa warqadiisa la siin doonaa feerka loo gelin doonaa asagana loo dhiibi doonaa xildhibaanadaas waxaan leenahay ha yimaadeen Eh, laakiin xildhibaanada ku maqan shaqada runtii muhiimka ku maqan waa u mahadcelinayna ayaga waxaan leenahay markay ka dhammaato inay noo yimaadaan marka maanta sidaa daraaddeed eh, markaan xisaabinnay oo aan fiirinay xildhibaanada maaragtay eh, ilaa labaatankoo daqiiq tobankoo daqiiq waa iska dulqaadan jirnay laakiin waxaan ogaanay magaalada hadda xildhibaanada ku jiro in maaragtay maanta cariiri noqonayso inay kooranka buuxsumo xildhibaano badanaa bannaanka naga aaday marka xildhibaanada marka waxaan ka codsanaynaa inay maaragta yimaadaan kuwa aan shaqada ku maqnayn waa ku sii adkaynaynaa warqadan waa naga heli doonaan maaragtay labaankaas inaan xasuusino warqadaas waxay noqonaysaa marka hore xasuusin shaqadii waajibaadkii dastuuriga ah laga lahaa oo loo doortay eh, inuu maaragtay ka maqnaa si uu dareemo hilbaan kasta waana la yeeli jiray taasaan samayn doonaa insha allahu hilbaanada sharafta leh oo waqtigooda yimid koorum la-aan daraaddeeda maanta ayaa maaragtay shidka dib ugu dhaganaynaa marka fadhigaan maanta waa inoo xihan yahay waxaan rajaynaynaa maalmaha dambe soo socdo koorum zaa'ida inoo yimaado xildhibaanada shaqada ku mag naftirkooda waxaan ka codsanaynaa in fadhigaan fadhiga ku xigo inayna soo gaaraan aad iyo aad aad mahadsantihiin xildhibaana sharafta leh hadda waa iska fasaxaynaa xildhibaanada codkaasna waa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheeadan maxamed nuur sheedan madoobe wuxuu ka hadlayay sababti maanta shirkii uu u baaqday xildhibaanadu ay lahaayeen oo kooram la-aan ahaa iyo farinta uu la wadaagayay xildhibaanada fadhida baarlamaanka ka maqan barnaamijka kulanka keenan aad dhegeysanaysaan saaxiib yeel ulmadu kadigriye cawiya subaho weli waxaa la socotaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenan madaxweynaha dalka masar cabdifataax al casiisi ayaa caafis u fidiyey tiro badan oo maxaabiis ah oo xirnaa waxaana ku jira maxaabiistaasina si weyn dalkaasi looga yaqaano oo u dhaqaaqa arrimaha xuquuqul insaanka axmed duume ayaa layihahdaa warkan waxaa laga baahiyay telefishinka dowladda ninkan axmed doomal layihahdo oo toddobiyo sano jir ah islamarkaana hormuud ka ahaa kacdoonkii dimuqraadiyadda ee xukunka looga tooray xusni mubaarak labakunkoyotobankii ayaa labakunsagaaliyotobankii mar labaad lagu xukumay shan sano xarig ah kadib markii lagu soo eedeeyay inuu qeyb ka ahaa rabshado iyo weeraro lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka isagoo meesha ka saaray xukunkii shan sano ahaa ee markaasi oo horey loogu raday maxkamadda xiligaas meesha ka saartay madaxweyne cabdifataax al casiisi waxa uu isticmaalay awooddiisa dastuuriga ah si uu caafiyo maxaabiis dhowr ah oo uu ku jiro dooma ayuu yiri qareenkiisa oo liraa taariq al cadawi oo ah xubin ka tirsan guddiga caafiska madaxweynaha dalkaasi qareenka xuquuqul insaanka ee caanka ah ee layihahdo isagana khaalid al cali ayaa dhanka kale sheegay kuna sheegay baraha bulshada in uu sugayay inuu ku sugayay banaanka xabsiga albadar layidhaahdo duulaadka qaahira si loo soo daayo dadka maxaabiista ah ee la xiray kacdoonadii ugu dambeeyey markii go-aankan lasoo saaray xaakimku waxa uu sheegay in duumo uu ka mid ahaa dad badan oo jabsaday ama horey waxaa lagu eedeeyay inuu qaybka dad badan oo gudaha u galay aqalka baarlamaanka magaalada qaahira kii si lamidna dhowr qof oo kale oo caan ah oo masarka caanka ah ayaa lagu xiray dalkaasi kadib markii milatarigu talada wadanka ay qabsadeen waxyaabaha sida gaarka loo hayo waxaa kamid ah in laba kun la xiray oo militarigu ay xireen dad badan oo xilligaasi diidanaa xukunkii laga tuuray madaxweynihii dhintay ee eh, maxamed mursi cabdiftaax al casiisi oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka hormuudka ka ahaa in mursi xilka laga tuuro ayaa lagu eedeeyay inuu hormuudka sidoo kale ka ahaa ololo kale oo aan kala joogsi lahayn oo ka dhan ahaa dadka u ololeeya dimuqraadiyadda iyo islaamiyiinta tan iyo dabeeqadii laba kun masar waxay qaaday tillaabooyin ay sheegtay in loogu golleeyahay in wax loogu qabto xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto cafis loo fidinayo qaar kamid a ah maxaabiista caanka ah ee xiran hase ahaatee dadka dhaleeceeya siyaasada dowladda ayaa ku gacan saaray tillaabooyinkaasi iyagoo sheegay inay doonay inay tahay mid la doonayso in xukuumaddu wejigeeda ay ku qurxiso tan iyo abriil ee sanadkii hore mas-uuliyiintu waxa ay sii daayeen in ka badan kun maxbuus oo siyaasadda loo haystay laakiin waxaa weli xiran baa laleeyahy ilaa saddex kun oo kale oo kamid ahaa dadkii banaanbaxyada dhigayay sidaas waxaa sheegaya kormarayaasha u doodaya xuquuqul insaanka dhaqdhaqaaqa ugu caansan ee masar ninka ugu caansan dadkii ugu caansanaa waxaa kamid in layihahdo alaa al cabdilfataax iyo maxaabiis kale oo toban sano ka badan ku jira xabsiyada dalkaasi masar wasaaradda arrimaha gudaha dalka ukrainna waxa ay sheegtay in toddoba qof ay ku dhinteen sagaashan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ruushku uu weeraray fagaaro dhexe ama magaalo caan ah oo ku taala magaalo layihahdo karshijiif waqooyiga dalkaasi ukrain ku taala waxaa sidoo kale goobaha la duqeeya ku jira baa laleeyahay tiyaatar iyo sidoo kale jaamacad waxaa la sheegay in arintaan ay qayb ka tahay duqeymihii ugu dambeeyay ee diyaaradaha dagaalka ruushka ku qaadaan ama weerarada ugu dambeeye ku qaadaan wadanka ukrain madaxweynaha ukrain valadimir selonski ayaa tagay wadanka sweden si uu la kulma ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo qoyska boqortooyada iyo mas-uuliyiin kale laakiin wuxuu sheegay in uu qeyb ka tahay buu duqeymadani kuwa khasaaro badan gaarsiinaya dadka shacabka ah ee ku nool dalkiisa sidoo hadalka u dhigay kanada haddaan eegnana ku dhowaad shan oo qoys ayaa lagu amray inay isaga guuraan magaalo layihahda british columbia dalka kanada ku taala iyadoo kooxaha oo dab u ka kacay dabdamiska kooxaha ka shaqeeyana waxay sheegeen in la dagaalamayaan dab ka kacay dhulka keynta ah oo dhismooyin badanna gubay saraakiisha caafimaadka iyo kuwa kale gurmadku waxay sheegayaan in tiro badan oo dhismayaala ay gubteen dabkuna uu qabsaday galbeedka magaalada clowna layidhaahdo oo ah magaalo ay ku nool yihiin ilaa soddon oo qof iyo in ka badan baa layidhi dadkaasna guryihii waa laga saaray xaalad deg deg a ah ayay dowladda kusoo rogtay guud ahaan gobolkan halkaas oo ay ka socdaan ama ay tegayeen baa layidhi kooxaha dabdamiska oo tiro badan boqolaal meel waqooyiga ayaa dabku uu dhinac kasta u jihaystay waxaa laga cabsi qabaabaa laleeya inuu gaaro dhanka magaalada layidhaahdo yellow knife wakhtiga kama dambaysta ah ee dadka loo qasbay dadka inay magaaladan ka baxaan ayaa ku eg caawa caasimada gobolka waqooyi galbeed ee kanadana waxaa jimcihii dadka loo sheegay inay u diyaargaroobaan inay guuraan ilaa sagaal kun oo ka mid ah, kun oo qof oo magaaladan deganaa ayaa ilaa hadda guuray sida warbaahintu ay sheegayso waxaana warbaahinta markaasi la hadlay wasiirka deegaanka iyo arrimaha bulshada oo shane thomson la qaar ka mida dadka doortay inay ka guuraan waxay u diyaarinay goobo gabaad ah haddii ay weli aad ku sugan tahay yellow naif oo aadan muhiim u ahayn jawaabaha degdega ah waxaa muhiim ah inaad si dhaqso ah u qaado u raacdo tallaabooyinka hay-adaha ammaanka ayuu wasiirkan yidhi waxauu sidoo kale wasiirkan ka digayaa in wadooyinka waaweyn iyo garoomada diyaaradaha ay saameyn ku yeelan karaan ama uu ku yeelan karo dabkan holcaya tirooyinka gaadiidka dabdamiska ee deegaankaasi loo dirayo ayaa aada u kordhay waxaana amarada daadguraynta ay gaarta baa laleeyahay ama dowladdu ay islamarkii jimcihii shalay galinkii dambeba ay gacan ka geysatay inay daadgurayso ilaa afar kun oo qof muddo saacad gudaheeda shaniyo ilaa labaatan oo guri ayaa dadkii joogay degan leeyihiin diyaar ayaanu nahay ra-iisul wasaaraha gobolkaasi laga soo doorto oo david abil yidhahdo ayaa sheegay in xaaladdu ay si degdega ah isu bedeli karto saacad kasta mas-uuliyiintana waxa uu ku dhiirigelinayaa in xaaladaha soo socda ay u diyaargaroobaan sanadkan waxaa dalkan kanada wajahayaa xaalad aada ugu adag oo marka loo fiiriyo dhinaca dabka ah ra-iisul wasaaraha guud ee dalka kanada ayaa waxa uu yidhi tani waxay xaqiijin doontaa inaan awood u leenahay inaanu si deg dega ah u helno qalab kasta oo aan ku xakamin karno dabkan wuxuu sidoo kale ra-iisul wasaaruhu sheegay in dad aad u tiro badan laga daadgureeyay deegaanadaasi dadka qaarna loo sheegay in xilli hore ay iskaga baxaan mid kamid a ah dadka deegaanka clowna layirahdo ayaa u sheegay warbaahinta in dabku uu markii hore ka bilowdo dhulka buuruleyda ah oo kayma ay ku yaalaan kadibna uu dhulka usoo faafay dad badanna guryahoodii u gubay kanada waxa ay maraysaa xilligeedii ugu xumaa ee dhinaca dabka duurjoogtuna aada bu u saameyn kartaa ugu yaraan kun mar ayaa dab u ka kacay qiimo kala duwan oo wadankaasi kanada ku yaala ayaa laga soo xigtay xarunta dabkaydinta ee dalka kanada khubaradu waxa ay sheegayaan in isbeddelka cimiladu ay kordhin karto khatarta cimilada kuleyl badanna ay xilligan gaarsiin karto meelo badan oo dunida ah kuleyl aada u daran ayaa laga dareemayaa meelo badan oo dunida ah weliba waqooyiga mareykanka iyo xataa qaaradda asiaba juliana lowlin oo ku nool deegaankan calona layirahdo oo magaalo weyn waxa ay tiri hadda marka aan arko xaaladda mar warbaahinta waxay tiri markaan arko xaaladda dadka deegaanka sida ay u daawanayaan waxay u muuqanaysaa halistu inay tahay mid weli aan la dhayalsan karin dad badan oo kale ayaa bilaabay inay isaga qaxaan magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gobolkan maadaama dhibaato badan looga digayo inay saameyso kenya haddii aan eegnana inta la xaqiijiyay lix qof oo isku diyaarinaya inay ka qayb galaan xaflad aroos oo ka dhaceysa deegaan layihahdo kihunguro oo rionor deegaanka layihado ka tirsan ayaa geeriyooday kadib markii ay ku hakadeen guri kale oo qof saaxiiba ay leeyihiin markaas isku diyaarina arooska marka waxay bilaabeen inay qoobka cayaar iyo cayaaro muusiga ay bilaabaan iyagoo markaasi ku dul cayaarayay ceel weyn oo guriga ku dhex yaala korkiisa oo safiito la saaray halkaas ayay markii dambe ku dhaceen sida laga soo xigtay boolisku waxa ay sheegeen kow toban qof oo ku dul cayaaraysay shubka ceelkaasi daboolnaa ayaa markii dambe godka oo ku dhacay ayaa laga badbaadiyey lix ayaa dhimatay shanna waa lasoo badbaadshay iyadoo qaar kalena isbitaalada la geeyey dadkii goobta ku cayaarayay ayaa halmara uu la dumay alwaaxi ay ku dul cayaarayeen waxay isku diyaarineen qof kale oo qaraabadooda ah oo xafladda aroos lahaa sidii arooskiisa ay uga qeybgeli lahaayeen dadka dhintay ilmo yaryar ayaa ku jira baa laleeyahay inta badan dadka la soo badbaadiyeyna waxaa loo qaaday xarumo caafimaad oo ku yaala isla gobolkaasi wararka afrika inta aanan ka dhammaan dalka nigeria ayaan eegeynaa markana waxyaabaha sida gaarka loo hadlaa ee wadanka nigeria waxaa kamid ah dowladda nigeria ayaa qabatay dameero si sharci darraha looga dhoofinayo dalkeeda waaxda canshuuraha ee dalka nigeria ayaa garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada lagos ku qabtay tiro badan oo dameero ah iyo sidoo kale lafaha malayga ama kalluunka oo lagu qiimeeyay lacag gaaraysa hal bilyan oo lacagta dalka nigeria waxaa la doonayay in loo dhoofiyo alaabahan o dhan shiinaha iyo hong kong qoraal ay soo saartay hay-adda u qaabilsan socdaalka ee dalka nigeria ayaa waxa ay ku sheegtay inaanu arag qeybaha gaarka ah ee islamarkaana dameerahaas la qabtay waxaana suurtagal ah hilbaha dameerkaasi in la qarinayay oo la doonayay in si sharci daraa ah loo dhoofiyo taliyaha hay-adda socdaalka maxamed yuusuf ayaa sheegay in muwaadiniin dhashay dalalka shiinaha oo qawada baa layiri hilba dameer oo uu ka mid yahay xubnaha taranka dameeraha oo la jarjaray uu ka qaaday magaalada la yidhaahdo abakikiki ee gobolka ebonyi ku taalla waxaana uu habalyid loo qaado u qaato dalkiisa hooyo dameeraha waa xoolo ka dabargo-aya africa gaar ahaan wadanka nigeria marka loo fiiriyo maadaama hilbihiisa aada looga cuno wadamo shiinahu ka yahay waxuu sargaalkani sheegay in hadda tilaabo saxa ay ka qaadi doonaan Eh, dadkan la qabtay waxuu sidoo kale sheegay dad kale oo u dhashay dalka nigeria oo qorshahan ku lug lahaa nafsadahantooda inay xiran yihiin maxkamadna loo gudbin doono qodobo kale ee saaxiib yaal noo soo socda barnaamijka kulanka kenan ayaadna dhageysaneysaan k n n kari urumaha ku loolama ku yidhaa gartawaalooya habeenku dhawrkayga qalaawo udhaon layga jari qotadeedu dheeraa insha allah waan qaban qotadeedu dheeraa insha allah waan qaban taladana qandoode aan hawda ku hayaa taladana qandoode aan hawda ku hayaa hotadeydu dheera insha allah waan qaban hotadeydu dheera insha allah waan qaban qalashooyihinnanadee haddii laysku keen qoray qalashooyihinnanadee haddii laysku keen qoray oo an qod isku leenahay waisla qosleenoodna adnaata kayrahagele waisla qosleenoodna adnaata kayrahagele anshaa jiraya qaababa waaweyn qararoodan baa badan qaxar iyo dhibaatana intaa way isdhaxa qaadaadduunyada qorshaa jiraya qaababa waaweyn qararoodan baa badan qaxar iyo dhibaatana intaa way isdhaxa qaada koonteeda sheekada waan qaadi doonaa koonteeda sheekada waan qaadi doonaa qarqarsiiga ku jiido hawla ma qabanaa qarqarsiiga ku jiido hawla ma qabanaa koonteeda sheekada waan qaadi doonaa

haddii laysku keen qoray oon wab isku leenahay wasla qosleedoon adna taaqiraagelewasla qosli doonaa dhantaa qarageli codadka macaan fanaaniinta saalax qaasim iyo waxaa ku luqeynaya hibanuura barnaamijkan kulanka k n ayayna heestaan qeyb ka tahay markaan dhinaca xubnahan eegaynaa ee waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaadanada ka dhacay luul maxamuud aadan ayaana xasuusinaysa mahadsanid burhaan waa sabdid taariikhduna waa sagaaliyo tobanka bisha agoosto sanadka labada kun labaatanka waa maalinta laba boqol soddon labaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol soddon iyo saddex cisho haddii aa laydmo dhacdooyinka maanta kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah, maantaoo kale sanadkii labada kun wafdigu hogaaminaya ra-iisul wasaarihii xilligaasi haddana ah madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa safarkiisii ugu horeeyey ku yimid magaalada muqdisho ujeedka socdaalka erdogan ayaana ahaa sidii ay gargaar bani ugu fidin lahaayeen shacabka soomaaliyeed oo xilligaasi dhibaateysnaa maanta oo kale sanadii labada kun koox hubaysan ayaa weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho isla maalintaasina waxaa magaalada hargeysa lagu aasay allaha u naxariistee abwaankii weynaa ee soomaaliyeed maxamed ibraahim warsame hadraawi oo shalay oo kale isla hargeysa ku geeriyooday isagoo toddobaatan iyo sagaal sano jir ah maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol afar tobankii ciidamadii jarmalka ayaa qabsaday magaalada brasilis ee caasimada dalka beljimka xilligaasina waxaa socday dagaalkii koowaad ee adduunka maanta oo kalena sanadkii kun sagaal boqol tobankii dalka afghanistan ayaa madax banaanidiisa ka qaatay britain oo gumaysan jiray maanta oo kalena sanadii kun sagaal iyo sideetankii dalalka ciraaq iyo iiraan ayaa gaaray heshiis xabad joojin ah kadib dagaal u dhexeeyey muddo sideed sano ah ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labada kun gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa lagu weeraray xarunta ugu weyn ee qaramada midoobe ku leedahay dalka ciraaq waxaana ku geeriyooday ergeygii hay-adda iyo koob iyo labaatan qofood oo shaqaale ahaa guud ahaan waa iga intaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waryaheena maxamuud aad umahadsan tahay qaar ka mid a ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay ayay dibnoo xasuusinaysay waxaan raacinayaa oad ku soo dhawaaneysaaina xubinteenii kale ee kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaane haddii dayixii la tegay haddii dadku horay u maray darbaal la jebiyey dilay iyo wixii duqoobay miyaanay dayn abdilo weliba ku tabtay haddii dayahii la tagay haddii dadku horay u maray maan dadaalno oon ku dayanno da'deennii naga tagte aryamadeeyo waxaan ka tegi iska dhaafa adiga naftirkaaga waxaad iska ilowda heesti aheed owganeeyow dawlilibaanaaye daneeyow dawlaali baahanaay waar walla weynay wandaale idaayo idamaqde idaawada warwaaqla oday isku dhigano cidku haystaa ma lehe war ma dagaalkii laasacaanood baa joojiseen wartaasaa noo dambaysa hadda waxaad iska ilowday dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warabashiirow adiga laftirkaaga waxaad iska ilowday ku kudayo buntland dayo siday dowladeedu tahay war maroodo takartuusifuulu maaraga kankaa takarta saaranto aragaada nafta waliba isku hilmaantay maantoo kalana madaxa na furan waalinyiina ilaahow madagaanun furtoy aryamadeeyow hala yaabina soomaalido dhan waxay naqatay maroodigu ma daawado dusha waxa ka saarana midka kale dushiisay daymadiisu aragtaa war anna waxaa maqli isma ogaa islaan lahay usuqaba aan loo qabin islaa qaalan baa tahaye warmaday waxaad kaloo ka tagtay qalbigaagu dhalanteed qaniyo buur ku saay ninka qoysanaayo waxba ha isku kay qorin burafuushaya ka soo degataya iska daysaya waa yeelkadaaye war kalamaanay war ma haysiine sheegow axmed cali oo loo yaqaanay jenaraal sheegow mataliya ciidanka xoogaa laga dhigay war baryaawum dadaadla dalla'siyaay naw wargooja caddana maxaa geeyey warwaaqlow hadda aweysge geedow iyo muuse biixi maxay kala duwan yihiin warwarkan ku soo boodinine eh. dagaalkii ka bilowday degmada dharkeenley eh. waagaa u baryey warma macuuslaydii baa soo gashay warwarka ha naga walaaqinine jenaraal eh. sheegow iyo ciidanka xasilintaa dagaal dhex maray baa la yidhi war xasilinta garanay bow sheego xaggee haystay warhubka saraakiisha ku baalo xuuftay jirta magaalada waa tii laga mamnuucee ma mar kalaa loo fasaxay waraabtagaa gundugaak haday weli jee jira jirtay ilo goonja hoobna aan isla ogsaday war dadka mugdiga ku daanfirigay waa badan yihiine jenaraal sheegow iyo ciidankiisii waa la soo qabtaa la yidhi war jananku jana maahaynaa lagu yidhi waradama qabyo qoraal buu ahaa shannan iyo hayelet in waan lahagobadii iswaafajiyi waayan war waad falantihiin afayeenka ah, boolisku wuxuu yidhi sheegow janan ma ahayna kabtan buu ahaa ciidankana mar horaa laga saaray dadka amni darrada magaalada ka sameeyaana ay geli jireen ciidan tiro badan oo maleeshiya a una haystay warun dawlad baan indhaaltay gowlaysatay wili waa ka damboye naw jaanan xidhataya jidka goosata jeelka aadaya waa yeelkadaayi warwaaqla war mahaysid xildhibaanada habasuuso waxay tidhi shananka keliya aan haysanee war baan shananimadiisu meel saarnayn in la weerara ma tunka in la soo qabtana ma ahayn kuleetigiisa in layska lalaadiyana ma ahayn hadduu xataa in la hantaaturreeyo ma ahayn ilmaha in guryaha lagala soo baxana ma ahayn guri kiraahu deganaayo islaamiyada in la dumiyana ma ahayn waana midabtakor warlankii dembigalayna kuleetigilahkagobdamaydiidi waar waa bilaatakoor bay ku tidhi warbo horta forbnfka in la ilaaliyay ahayd meeshana dad baa hade ku dhintay warbashiir dheerow haddaad wax ilaalinayso gudoomiye ku aqalka hoose maxaa loogu diiday puntland inay tagto aryaadhaha geedda soomaali la yidhaah waxay isku raacsan tahay sharcigu inuu heer quraac qabto heer qansaxna uusan qaban sababtoo ah maxamed dheeraa la soo xiray iyo axmed daacid cid ka qaylihaysana lama arkin haddana mugga xasan shiikh soo naqday aydiidow toogashada ka bilaabay inta tiirka la geeyna hal qof maahine inta kale waa heer qurac cid ka qaylihaysana lama arag hadda inta maxkamada la soo saaree mar kaste la leeyahay musuqay ku eedaysan yihiinna hal qof maa laahina inta kaleeto waa heer qura qof ka qaylihaysa iyo baarlamaan u doodaayana lama arage horta anigu waa yaabee sharciga ma hal cid kaliyahaa loo soo saaray war cabdulla wixii qarax soomaaliya ka dhacayey ama muqdisho ka dhacayay reer quraaca ugu badnaa dadka ku baaba'ayay laakiin maalin dhoweedoo ciidan la qarxiya hal qolo u badatay tii ka dhacda dhegaha faraha la geliyey marka xarig iyo qaraxba haddaad aragto reer quracay ku fiican yihiin warbow annaga beryahan dambe wixii qaylqayliya aniga jiibkisaa nagaga filan warnimayo haysa saare arrintaanu ma fududee ha fududaysanine beesha sargaalkii la xidhay oo uu horkacayo siyaasiga siidow macallin siidow waxay dhaheen haddaan jananka la soo dayntii ka dhacdo waa la yaabayaa muqdishona nabad lagu joogi maayo ciidanka beeshuna furmahay soo bannaynayaan naw warma somalilan ba iska barajaynayaan hayehe lamagoodla gurigiisaa ba'ay mi ay dhaheen war nabad cayaar maana waa loo baahan yahay ma la sii daaya janankii hadde war labiyo toban saacadood dagaalka muqdisho ka socday amnadarrada ka weyne waa maxay war lama kuntuman iyo sagaalkii geeka oo kale qabtaan jenaraal sheegow waliba dhashiiko oo danka gaaday baabuur ardayda dugsiga hoyga hamar ee wada waanu binaanka tarbuunka ahaydi oo markaas magaandhari buu ahaa war waxaa ka dambaysay dadkii rayadka ahay oo beryira lagu laayay yaa ka kadib he badbaado qaranoo ku biiray mawaan wixii horeo dembi hay ka dhaqmin war badbaadadiinna ma aqaane maanta nabadii nololaa jananka u roonaan lahayd uma waxaaso dhami hadday run yihiin in badan busheelka hordheelahayee waar kalamaanay war ma haysaane madaxweynaha somalilan mujaahid muuse biixi war isaas iley malascanood butay war magoojac ka baxa si gacanlibaaxo weeraray waar wallaweynay dadka dadka waalaa tihiine madaxweynuhu burxuu tegey ubbow ma irku maray dhulka war bashiirreero haddii muuse biixi maanta burca joogo eh. inuu laasacaanood yimaadaa dhici kartay ma ku sugaysaa bow madaxweyne deni waa nin nabadeed waar wallaweyne waxba niilima sheegi karo dad falan baa tihiine eh. mujaahid muuse biixi eh. xilkii guddoomiyaha xusbiga kulmiye wuxuu ku wareejinayaa wasiirka arrimaha gudaha mujaahid maxamed kaahin hadda dimuqraadiyaddii somalilan soonima muuqato warwaaqlow xilkaa qaadaya tayaa iska dhiibtayaa ku badelatayaa waa yeelkadaay aryaadaha mugay mahaas maraysa samigay cabdulana waxauu yidhi waxraayaalaagaaraysama runtuna beenka raad qurxon waxraayaalaagaraysaama runtuna beenka raad qurxon war cabdulow saaxiibkaana goormu burca tegey war masheelku liin ku cabbayaa war kalemaanay war ma haysaane maxamed maxamuud gaboose ah agaasimaha antidhowrka gobolka banaadir kuna naafoobay qaraxii gobolka banaadir ee allaha u naxariistay injineer yariisow iyo madaxdii kale gobolka banaadirba ku dhammaadeen haddana jarmalka caafimaad u jooga ayaa fariin maqal iyo muuqaala ummadda soomaaliyeed la soo wadaagay wuxuuna yidhi khawaarijtu sidaan aad arkaysaan bay ii galeen ummadda soomaaliyeedna malaayiinna waa ka dileen malaayiinna waa ka naafeeyeen haddii aan la layska celinno way sii wadi doonaan masiibada maantaana fursad la haystaao madaxweynihii furinta fadhiya aniguna haddaan awood leeyahay kama maqnaadeen cid kastoo damiir lehna maanta waxaa u furan inay ka qayb gasho dagaalka khawaarijta waragaasima gaboosa asagoo lixaadkiisu maqan yahay ayuu afka ku dagaalamaa laakiin kuwa aan waxba ka maqna inaan af iyo adin midna laga hayn war qaaraaba carqalad u taaganuna dhaafa laga weysan yahay bow hadalka gaboose waa dhegaystay wuxuu ila ahaa haddaan weerar geli karo maanta layma waayen warniguma waa dhegaystay oo wuxuu ila ahaa haddaan qaba maanta layma waayen war aniiba dhegaynsay weliba iilahay iilawey aniga maanta maanta layma waayeen war aniguba waa dhegaysto wuxuu ahaa cadowgaa iwiiqae maanta layma waayeen walla weynay waxaan maqli jiray hay jabinnin cadowga iga soo hor jeede allahayow war kalemaanay war ma haysiine ninbaa gabar dilay kadibna isdilay waxaasna waxay ka dha'een maraykanka kana sii yaa badana waa soomaali kasiina siina yaa badana qaxootiyay ku tageen ka sii dilka jacayl baa sababay baa la yidhi war jacaylku wuxuu ahaa raxmad iyo naxariise goormuu dagaal iyo colaad noqday warxmadeero anna waxaan maqli jiray shinniya inaad maanlaadahay maanta la ogaaye maxaad malab laquutiyo gantaal meel isugu keenta war dadka maanta joogaahi jacayl iyo nacaybka lama yaqaanaan naf jacayl haleelay hawl waayimayse adimada xanuunka maruniga daweyoga jooja xabadda warwalikaaleeray waa ma amarna waa qareer marna waa dhanan hadba siduu rabow kuguu soo maraa warkalamaanay waxaa la yaab leh qof muslimu inuu naftiisa gooyo sababtoo ah waa laga xarimay hadda kooxahan khawaarijta waayaha naftooda iyo dadkaba halaagaye waxaa maanta aniga igala xanuun badan wiilka soomaaliyeed oo gabadhu jeclaa dilay haddana naftiisii dilay war axmedo miyaanad maqal cimrigiiba jacayl waa cawaaqib xun yahay naw waar maqli jirin ma naftaydaan mindigeliya adduunkaan ka maqnaada macna ima leeg jooguye war ma guraybiitaan baa la xameeyey xubintii kalemaana dhegeysateen barnaamijkeenna kulanka keenan ayna qayb ka tahay tillaabo dhanka diblomaasiyadda oo gaar ah ay qaadaysaa dowladda talyaaniga waxayna doonaysaa inay lacag ka bixiso oo ay siiso mulkiilayaasha maqaayad ku taala dalka albaaniya oo lacag ay kala dhunteen afar dalxiise oo talyaaniga oo dhashay waxaana la sheegay in lacagtaasi ay kala dhunteen dalxiisayaashaas oo toddobaadka soo dhaafay joogay magaalada brat la yidhaahdo sheekadan ayaa waxay keentay baalin ra-iisul wasaaraha albaniya eder rama oo la hadlo dhiggiisa talyaaniga haweeneyda georgia melona layidhaahdo ilaa ay booqasho ku joogtay dalkaasi markaasna ra-isul wasaaraha talyaaniga ayaa amartay danjiraha dalka talyaaniga u jooga albaniya inuu maqaayad tago oo lacagtii uu bixiyo gabagabadii barnaamijkan joognaa saaxiibada gala qayb qaatay barnaamijka toban diyaarin farsamo iyo dadkana dhegaysanayay ayaan u mahadnaqayaa tani barnaamijka la mid a ah. intaa ku kulmayna waxaan kaga tegayaa codka macaan fanaanada caashe cabduul sulaymaan maleyka heesta markaad iga maqnaato mugdi iyo meel xunaan maraatan iyo barnaamijkan la mid a ah. nabadgelyo